بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فعل وفعل masaadirtii hulaahiga ahayd ayaan bilaabeynaa afcaasha hulaahiga wuxuuna soo yiri waa saddex facala iyo facila iyo facula facala bifatxi lcayn iyo facila bikasrihaa labadooda mutacadi iyo laazim waa noqdaan laakiin facula bidami lcayn ayadu laazim kaliyahay noqotaa haddaba facala masdarkeeda marka laga hadlaa waa in la ictibaariyo mutacadinimadeeda iyo laazimnimadeeda facilana sidoo kale waa in la ictibaariyo mutacadinimadeeda iyo laazimnimadeeda almutacadii minhumaa almutacadii minhumaa min facala wa facila masderka oo facala mutacaddi ah iyo facila oo mutacaddi ah masdaruhu faclun bisukuuni lcayn facala hadday mutacaddi tahay facila ay mutacaddi tahay labadoodaba masdarkoodu wuxuu ku yimaadaa faclun qiyaaskiisu waa saas daraba wuu garaacay darban laakiin waxaa fiicnayd inuu mutacadi yahay inuu muujiyo oo u yidhaahdo darabahu darban si uu u muujiyo mutacaddinimadiisa wacadahu wacdan intaas waa facala isagoo facilaana aamina aaminahu amnan wa fahimahu fahman labadaasna waa facila facala laazimu masdaruhu gaaliban calaa fucuul facala hadday laasim tahay masdarkeedu waa fucuul sida gaalibka ah fa-duna waa godan tahay cayntuna waa godan tahay qacada wuu fariistay qucuudan fariisasho rakaca wuu rukuucay rukuucan mara wuu soo maray muruuran danaa waa soo dhowaaday dunuwan dhowaansho waa facala oo laasim ah dunuwan markeedii hore dunuwan ay ahayd labadii waawaa kadib la isku idqaamay waa fucuul wadakaruu waxay sheegeen nuxaadu ana saxiixa walmudacafa walmuctalla sawaa saxiixa iyo mudaacafka iyo muctalku isku mid inay yihiin marba hadduu laasim yahay ama muctal ha ahaado ama mudaacaf ha ahaado ama saxiix ha ahaadee fucuul uu ku imaanaa wyustahnى min qiyaasi fucuulin alwsaan alaatiya facale oo laasim ah masdarkeedu fucuulu ku yimaadaa waxaa laga soo istihnoonaa waxyaabaha soo socda awsaanta soo socota waxyaabaha soo socda mid kamid a haddii facale oo laasima uu tusiyo masdarkiisu fucuul ku imaamaayo ficaal mima dala calaa rafdin waimtinaac facala oo laazima ah hadduu ku tusiyo diidmo masdarkiisu ficaal buu ku imaanaa maxaa ka mid ah abaa waa diiday waa laazim ibaa soo kuma tusinin abaa wuu diiday ibaa-an diidid jamaxa jamaxa alfarasu jimaaxan aan leeyahay waa farasku ninka faariska ah hadduu ka xoog bato oo uu xakamayn waayo meeshuu rabo uu la aadaa waxaa la yidhahdaa jamaxa alfarasu abaqa abaqa alcabdu addoonkii waa dhuuntay ibaaqan dhuumasho sayidkiisa markuu ka goosto a ah, waxaa la yidhahdaa abaqa alcabdu ibaaqan facalaan mima dalla calaa taqallubin waidiraabin wa xaraka facalaan waxaa ku yimaada ficilka ku tusiya taqallub isrogrogid wadiraab isku dhicdhicid iyo wa xaraka facala oo laazima hadday ku tusido taqallub iyo idiraar iyo idiraab wuxuu ku yimaadaa masdarkeedu facalaan bifatxi alcayni wallaam bifatxi alfaa'i walcayn khafaqa ay idaraba waa isku dhacay khafaqaanan isku dhicid thaara waa kacay thawaraanan kicid waa meesha laga keenay athawra kacaanka ama kacdoonka haaja waa kacay hayajaanan kicid haajat iriixu dabayshiyaa kacday hayajaanan fucaal mimaa dalla calaa daa'in aw sowt fucaalna waxaa ku yimaadaa ficilka laasimka ah ee facalo ah ee ama ku tusiyo cudur ama cod facalo oo laasim ah hadday ku tusido daa oo cudur ah ama sawt waxay ku imaanee fucaal sacala waa qufacay sucaalan quficid da soo ma aha catasa waa hindhisay cutaasan hindhisid hindhisyadu waa nooc cudurka ka mid ah laakiin mar kasta ma aha qofka hadduusan boor qaboo kale ayadoo ku tusinaya sawt maxaa ka mid a ah? saraka waa qayliyey suraakan qaylin qayladu waa dee sawday wadataa nabaxa alkalbu eygii ayaa dhawaaqay nubaaxan raga baciiru awrkii waa ololay rugaa'an faciil mima dalla calaa sawtin aw sayr facala oo laazima hadday ku tusido sawt ama sayr oo socod ah faciilay ku imaataa sawtku markaas meeqo wasan uu leeyahay labo faciil iyo fucaal labadaba waa ku yimaadaa saraka waa qayliyey sariikan haddana waxaan soo marnay isagoo ku imaanaa suraakan nahaqa alximaaru nahiiqan aa leedahay dameerkii ayaa dhawaaqay hadara hadara alximaa hadara alxamaamu alxamaam ha shidin xamaam ha dhihin hadara alxamaamu qoolleydii waa dhawaaqday ay sawatat hadiiran isagoo sawirku tusinaana maxaa ka mid ah dabba waa socday dabiiban socosho raxala waa guuray raxiilan guurid ficaala mima dalla calaa xirfatin aw wilaaya hadduu ku tusiyo xirfad shaqo ama uu ku tusiyo wax uun ku saabsan siyaasad maamul facala wuxuu ku imaanaa ficaala bikasri lfaa alxirfa maxaa ka mid a tajara tijaaratan waa ganacsaday ganacsi khaata khiyaadatan waa uu tolay tulid khiyaadadu xirfaday ka mid tahay lagu shaqaysto xaaka xiyaakatan dharkii ayuu sameeyey xiyaakadu waa dharka samayntiisa dharkan alindiga la dhaho soo lama sameeyo samaynta marka dharka alindiga la sameynaa waxaa la yidhahda alxiyaaka alwilaaya saafara sifaaratan wuu ergeeyey ergeyn safiirku waa dowladdan ninkii ergada ka ahay safara waa ergeeyey sifaaratan wasara wisaaratan waa uu kaalmeeyey kaalmayn meesha laga keenay alwasiir waxaana wasiir loogu magacaabay haddii wuxuu kaalmeeyaa madaxweynaha jabaa jibaayatan wuxuu soo ururiyey xoolihii jabal kharaaja xoolihii ayuu soo ururiyey jibaayatan bimacnaa jamacahu facila laazimu wa masdaruhu calaa facal intaas waxaan uga soo baxnay facala mutacaddigeeda iyo laasimkeeda iyo facila ayadoo mutacaddi ah maxaa facila nooga dhiman ayadoo laazima ah. facila laazim wa masdaruhu calaa facal masdarkuna wuxuu ku yimaadaa facal bifatxi lfaai walcayn yadaridu ya facalo labadeeda nooc mutacadigeeda iyo laasimkeeda waxaa kaloon soo qaadanay facila mutacaddigeeda hadda waxaan gelaynaa facila laasimkeeda yataridu masdaru hada alwasni min athulaathi almaksuur alcayn facila yataridu masdaru hada alwasni min athulaathi almaksuur alcayn facila ficilka thulaathiga ah oo maksuurulcaynka ah wuxuu ku qiyaasoobaa masdarkan oo facal ah tusaale ahaan farixa faraxan batira waa qooqay bataran catisha wuu oomay catashan aa leedahay qadiba wuu carooday qadaban waqad jaaءat masaadiru minhu calaa gayri hada alwasni walaakinaha gayru mutarida masaadiraa jirta oo aan ku imaan facal ficilka facilo ah oo laasimka ah waxaa la rabaa masdarkiisu inuu ku yimaado qiyaasan calaa facal laakiin mar uusan facal ku imaana jirta laakiin wuxuu yidhi waa samaaci ee qiyaas ma aha wa min dalika waxaa ka mid ah ficaala inuu ku yimaado waliya wilaayatan dakarahu ibnu hishaam ibnu hishaam baa sheegay watacaqabuu fiihi waana dabagaleen warkaas laguma dhaafin sababta loo tacaqubay maxay tahay horta ibnu hishaama wuxuu leeyahay saaxibu muqni labiib wuxuu leeyahay facila oo laasim ah oo masdarkeedu uusan facal ku imaana jira wuu miihaaliyey wuxuuna ku miithaaliyey weliya wilaayatan oo ula jeedo waa facilo oo laasim ah oo masdarkiisiina uu ku yimid ficaala laakiin waa tacaqubeen warkaas laguma cafin sababta aan loogu cafinna waxay tahay waxaa laga hadlaa waa facilo oo laasim ah weliyana laasim ahe waa mutacaddi laasim ahana waa mutacaddi waxaa la yidhaahdaa weliyahu wilaayatan waxaad asaga uu ka hadlaana maxay yihiin isagoo laazim ah kana laazim ahane waa mutacaddi haddaba laazimka miyuu ka shaadoobay mise mutacadigu ka shaadoobay mutacadigu ka shaadoobay mar kasta wilaayatan warkii hore haddaan qabanno waa shaadaan leeyahay ilaan wuxuuna soo yidhi markuu mutacadiya inuu faclun ku yimaadaa la rabaa faclanna kuma imaane ficaalatan uu ku yimid qayb laakiin nuxaadda ka mida warkooduna uu saxnimo u dhow yahay waxay leeyihiin haddiiba ficilku ashyaadii aan soo sheegnay uu ku tusiyo ashyaadii aan soo sheegnay oo ay ka mid tahay alxirfa walwilaaya addaa wasawt addaa wasayr imtinaac iyo shibhulimtinaac waxyaabahaas aan soo sheegnay ficilku marba hadduu ku tusiyo ama facala ha ahaado ama facila ha ahaado ama laazim ha ahaado ama mutacaddi ha ahaadee owsaanta aan soo sheegno maqiis u yahay qiyaasuu ku socdaa markaas liannahu dalla cala alwilaaya wilaayuu ku tusiyey weliya wilaayatan markaas qiyaaskiisuu ku socdaa fuclatun xamira wuu casaaday xumratan casaasho ama wuu guduutay guduudasho wa misluu waxaa la mida udmatan wa shuhbatan addimaa uu maariin noqday udmatan maariin noqosho facilo oo laazim ah oo fuclatan ku timid shuhbatanna waa bayaadun yukhaalituhu sawaad waa caddaan xoogaa madow ah uu ku jiro fucuul inuu ku yimaadana waa dhici kartaa qadima waa soo galay quduuman sacida waa fuulay sucuudan azifa waa dhowaaday uzuufan dhowaasho waxaana ka mid ah azifat alazifa laysa laha min duuni الله kaashifa fucuulatun inuu ku yimaado waa dhici kartaa yubuusatan yabisa waa engegay yubuusatan engegid ratiba waa qoyay rutuubatan qoyid wasnu facula facula isagu waa iska laazime masdarkiisa wayaati lmasdaru min hada lwasn hulaathi calaa halaati suwar facula wuxuu leeyahay saddex masdar facaal facaalatan iyo fuclun saddexdaas facaal maxaa ka mid ah jamula waa qurxanaaday jamaalan bahwa waa qurxanaaday bahaan facaalatanna maxaa ka mid ah qabuuxa waa fool xumaaday qabaaxatan wasuma waa qurxanaaday wasaamatan fasuxa fasaaxatan nin fasiixuu noqday aftahan ah ficlun waa ku yimaadaa xasuna waa qurxanaaday xusnan nabula nin fiican uu noqday nublan fiicnaansho annabiil waa qofka kariimka ah nuxaadu laakiin waxay leeyihiin facula masdarkeeda laba wasan uu ku yimaadaa labada wasan mid ka mida wuu sheegay waa facaalatan kan labaadna ma uusan sheegin waa fucuulatan facaalatan waa uu sheegay waa qabuxa qabaaxatan wasuma wasaamatan fasuxa fasaaxatan kan labaadna fucuulatan muu ma uusan sheegin maxaa ka mid ah sacuba waa adkaaday ya gadaaluu ku sheegay ah, laakiin shaaduu ka dhigay nuxaad waxay leeyihin haddaba facula masdarkeeda qiyaaskiisu labadaas wasan uu ku yimaadaa facaalatan iyo fucuulatan facaalatan waa midka uu sheegay qabuxa qabaaxatan wasuma wasaamatan fasuxa fasaaxatan fucuulatanna mithaalkeedu wuxuu yahay sacuba sucuubatan sahula suhuulatan khashuna khushuunatan facaal iyo ficlunka labadan meeshan uu ku sheegaana waxay leeyihiin waa shaad labadoodaba qiyaas ma aha facaalatan facaalatun wa fucuulatun lifacul kashajaacati waljaari calaa sahula ma kharaja can hadihi alawsaan athalaata saddexdaasoo san wixii ka baxay faclun darufa darfan dakuma dakman facal sharufa sharafan karuma karaman fical caduma cidaman kabura kibaran fucuula qabuxa qubuuxatan sahula suhuulatan fucuulatuntaan ushaadka ku dara waa qiyaas faclatan waa ku yimaada kahura kahratan wadakara abu xayaan hadihi lawsaan uma qaala wuxuu yidhi fa jamiicu hadihi alabniya alatii dakarnaa laa tanqaasu fii abwaabiha awsaantan aan soo sheegnay oo meeshaan lagu sheegay baabkeeda qiyaas kuma aha yani qiyaaskay ka baxsan tahay masaadiru maa fawqa thalaatha afcaasha saddexda ka badan masaadirteeda masaadir maa fawqa thalaatha jamiicuhaa masaadir qiyaasiya dhammaanteed waa masaadir qiyaasi ah masaadir athulaathi almaziid bixarfin hal xaraf oo thulaathi lagu daray masdarkooda waxaa soo hoosgela afcala iyo faacala iyo facala iyo saddexdaasaa soo hoosgela afcala ifcaal uu ku yimaadaa sida akrama ikraaman awcada icaadan asalkeediina iw caadan ay ahayd qowd ayadoo saakina waxay dhacday bacda kasra faqulibat yaa aqaama iqaamatan sida loo iclaalina waa noo imaan doonta asalkeedii waxay ahayd iqwaaman ifcaalan acطaa icطaa'an facalana wuxuu ku yimaadaa tafciil kasartuhu taksiiran wacallamtuhu tacliiman wاlmuctalu minhu facala midkiisa muctalka ah calaa wasni tafciilatan ayuu ku yimaadaa facala oo muctal ah muctalku wuxuu la jeedaa muctalu laam ee muctalkase lagama wado muctalulfaa tafciilkiisuu isaga imaanaa saxiixa waxba kagama duwana muctalul caynkana waa sidoo kale oo waxaa leedahay muctalul caynka qawamtuhu taqwiiman ayaa leedahay tafciilto kuma imaanin muctalulfana waxaa leedahay warahtuhu tawriithan muctalka meeshaan laga rabaa waa laamka markaas tafcilatan ayuu ku imaanaa maxaa ka mid a zakaahu tazkiyatan rabbaahu tarbiyatan namaahu tanmiyatan safaahu tasfiyatan wa mithlu waxaa la mid ah almahmuus mahmuuska mahmuuskana wuxuu leeyahay wuxuu ku imaanaa tafcilatan mahmuus oo dhan lagama wado ee waxaa loola jeedaa mahmuusulaamka mahmuusulaamkaasna tafcilatan uu ku imaanaa jaza'ahu tajzi'atan waa kala qaybi kala qaybin khata'ahu takhti'atan waa lamid asna faacala walahu masdaraani laba masder buu leeyahay ficaal wa mufaacala nuxaad waxay leeyihin mufaacalatan waa qiyaas ficaalna waa shaad laakiin labadaba asaga wuxuu ka dhigay qiyaas qaatalahu qitaalan muqaatalatan labadaba masaadir thulaathi almazid bixarfayn thulaathi laba xaraf lagu ziyaadiyey masaadirtiisa saddex ka midana waxay ka bilaaban jirtay hamzatu waslin laba ka mid ahna ta masiida ah in facala inficaalow ku yimaada inkasara nkisaaran inalaqa inilaaqan iftacala ifticaalow ku yimaada ijtamaca ijtimaacan intasara intisaaran ifcalla ifcilaalow ku yimaada ixmarrax miraaran icwarrac wiraaran tafacala tafaculan uu ku yimaadaa takallama takaluman taqawala taqawulan tafaacalana tafaaculan uu ku yimaadaa tabaacada tabaacudan takaarama takaaruman ase ahaadee haddii labadan ta'da ku bilaaban ee muctallu laam ay noqdaan wuxuu ku imaanaa tafacilan iyo tafaacilan saasuu ku imaanaa ee tafaaculan iyo tafaculan ku imaan maayo isagoo muctallu laam ah oo tafacala maxaa ka mid a ah? tazakkaa tazakuyan miyaa leedahay mayaa dhihi maysid waa inaad hoos dhigto maxaa leedahay tazakaa tazakiyan waa inaad dhahdo tacaddaa tacaddiyan waa inaad dhahdo attacaddi miya mise atacaddu waaye attacaddi waa inaad marka hoos dhigto tacaddaa tacaddiyan waa inaad dhahdo ya tafacilan wuu ku imaanaa meesha tafaaculan uu ku yahay laamtaa kasrine tafaaculanna tafaacilan aa ka dhiga isagana tasaamaa tasaamiyan aa leedahay tanaamaa tanaamiyan athulaathiyu lmasjuud bihalaathati axruf thulaatiga lagu siyaadiyey saddex xaraf dhammaantiisna amdatwasli uu ku bilowdaa istafcala istifcaal uu ku yimaadaa istakraja istikhraajan istakfara istikfaaran istabaana waa caddaaday istibaanatan iclaalkiisa waa noo imaan doonaa asalkiisii wuxuu ahaa istibyaanan istaqsaq istaqsaqtisaaqan istiqsaaan istaqsaa istiqsaa'an waa soo koobay waayo ifcaw calaa ifciilaal uu ku yimaada icshaw shabac shiishaaban ikshaw shanaq shiishaanan ifcaalla ifciilaal uu ku yimaada ixmaarax miraaran ikhdaara khdiraaran ifcawalana ifciwaal uu ku yimaada ijlawadaj liwaadan iclawada liwaatan iclawada macnaheedu wuxuu yahay faraskii fuulay isagoo koora la-aan ah ya waa leeda raacay soomaali saxa w waa leeda raacay alrubaaciy lmujarad rubaaciga mujaradka faclala walahu suuratan laba suuradooduu leeyahay faclalatan waa midka koobaad daxrajahu daxrajatan bacharahu bacharatan maa kaana fiihi xarfun mudacaf falahu wasnaan laba suuradooduu leeyahay labada suuradood midka hore wuxuu yahay hadduusan mudaacaf ahayn mudaacaf hadduusan ahayna faclalatan uu ku yimaadaa laakiin hadduu mudaacaf yahay wuxuu yihi labahoosan uu leeyahay faclalatan inuu ku yimaado zalzalahu zalzalatan iyo ficlaal inuu ku yimaado zalzalahu zilzaalan muxaad waxay leeyihiin faclala masdarkeeda qiyaasiga waa faclalatan ficlaalna waa shaad saas daraaddeed ama mudaacaf aada ama mudaacaf yuusan ahaanine ficlaal hadduu ku yimaado waxaad ku tiridaa inuu yahay shaad midkan mudaacafka oo ficlaal ku imaanaa fa'diisa in la fatxiya waa furan tahay oo la yidhaahdo zalzaal wa xukmu lmulxaq birubaaci karubaaci rubaaciga waxaa la mid ah wixii thulaatsi ah ee hal xaraf lagu ziyaadiyey lililxaaqi bihi rubaaciga mujaradka a ah, soo ma lahayn sida faclala fawcala faycala faclaa waxaas oo dhan asagay ku masdar yihiin ilaa lama ogola mulxaq iyo mulxaq caleyh inay iskhilaafaan jalbaba jalbabatan jawraba jowrabatan iskhilaafi maayaan arubaaciy lmaziid bixarfayni rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiyey arubaaciyu lmaziid bixarfin rubaaci hal xaraf lagu ziyaadiyey hal masdaruu lahaa hal wasanuu lahaa tafaclala wlahu masdar waaxid tafaclala tafaclulan tabachara tabachura tamaskana tamaskunan tabachara tabachuran waa tafaclala laakin tamaskana tamaskunan tafaclala miya ya mulxaq waaye wuxuu rabaa marka inuu ku yidhaahdo tafaclala waxaa lamida wixii asaga mulxaq u noqda saasu faham arubaaciyu lmasiidu bixarfayni rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiyey ifcallala iyo ifcallala sooma lahayn masdaruhu ifcilaal iطma'anat mi'naanan ishmaazash ismaaj is ishmaaza ishmizaazan inaan kala goyni maa isku qabo weyne ishmaaza macnaheedu waa ka diday waayo wixii qofku ka dido oo qalbigiisu uu ka didaa waxaa la yidhaha ishmaaza aayaddii qur-aanka id allah waa tii uu lahaa waidaa dukira allah waxdahu ishma'zat quluubu aladiina laa yu'minuuna bialaakhira waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun ifcan lala masdaru ifcin laal uu ku yimaada ixranja maxrin jaaman ifranqaca ifrinqaacan ifranqaca laba macnaa loo isticmaalaa jucinta faraha la jucinaa faraha markii saas loo qabtay qac qac qac laga siinaa ifran qaca waa la yidhaahdaa waxaa kaloo ifran qaca loo isticmaalaa durkitaanka nuxaad waxay sheegi jireen nin qaraa'ibta aada u jecel oo dadkii mutaqadimiinta ah ku jiray waxshiyi luqa uu isticmaali jiray luqada mideeda waxshiga ah waxshiga waxaa laga wadaa kalimaadka qariibka ahoo tafsiirka xataa carabta ay u baahan yihiin in loo fasiro maalinu waxay dhaheen dameer ka dhacay dadkiiyaa soo xoomay markaasuu wuxuu ihi maa lakum taka'ka'tum calaya taka'ku'akum calaa dii jinnatin ifranqicuu canii maxaad iigu soo ururteenuu yidhi sida nin waalan loogu soo ururo inaan waalanahay oo kale ifranqicuu canii iga fogaaduu yidhi ibtaciduu canii masaadir khaasa masaadir khaas ah wanatanaawalu bilxadiid masdar almara waxaan ka hadli doonaa masdaru maraha wa masdar alhay-a wlmasdar almimi wlmasdar asinaaci wa masaadir almubaalaga marka koowaad wuxuu ka hadli doonaa masdar almara masdaru lmarati ismun waa isim siiqa lasoo dhalaaliyay lidalaalati si uu tusiyo calaa wuquuci lxadathi xadadka maratan waaxida hal mar inuu dhacay aw akthar ama ka badan inuu dhacay lidalaalati calaa cadadi maraati اlficli si u tusiyo ficilka inta mara uu dhacay masdarka caadiga ah sida darabahu darban inta mar ee xadadka uu dhacay kuma tusiyo wuxuu ixtimaalaa garaacaas hal mar inuu dhacay laba mar inuu dhacay saddex mar inuu dhacay afar mar inuu dhacay toban mar inuu dhacay labaatan mar inuu dhacay ka badan inuu dhacay intaasoo dhan waa ixtimaalaa saas daraaddeed waa mutlaq muqayad ma aha haddii qofku uu u baahan yahay xadadka inuu taxdiidiyo inta maroo xadadkaani uu dhacay inuu taxdiid ku sameeyo haddii uu rabo waa inuu masdaru maraha isticmaalo hal maraan garaacay hadduu rabo inuu yidhaahdo waa inuu waa inuu dhaho darabtuhu darbatan hadduu rabona waaxidatan waa raacin karaa laakin waaxidatan waa lita'kiid faqad ee halmar garaacitaanka darba darbatan taanaa ku tusine darabtuhu darbatan jalastu jalsatan qacadtu qacdatan qumtu qawmatan nimtu nawmatan faclatan waa inuu isticmaalo wixii zaa'id ahaa oo masderka ku jirana waa inuu ka xadfo tusaale ahaan juluus xaraf dheeraadaha ku jira waa xarafkee waawga waa inuu jaro xagga dambena waa inuu ta ka raaciyo oo uu yidhaahdo jalsatan qiyaam xaraf dheeraadaha ku jira muxuu yahay alifta waa inuu tuuro faclatan waa inuu ku keeno qawmatan waa inuu dhaho khuruuj waawda sow dheeraad ma aha kharjatan waa inuu dhaho dakaltu daklatan hadduu rabo inuu muujiyo laba mar xadadka inuu dhacay darbatayni waa inuu dhaho jalsatayni waa inuu dhaho saddex marna cadad waa inuu isticmaalo halaatha darabaat arbaca darabaat khamsa darabaat sita darabaat waa inuu sii wada markaas ishtiqaaqu masdari lmara mara xaggee laga soo ishtiqaaqay wuxuu yidhi mithaaluhu mithaalkiisu wuxuu yahay waqaftu waqfatan waan istaagay waqfatan hal mar istaagid mara waaxid uu ku tusinaa soo ma aha hadduu rabo inuu muujiyo laba mar inuu istaagayna muxuu leeyahay waqfatayn saddex marna halaatha waqfaat waa inuu dhaho اshtiqaaqu masdr mara min athulaathi calى wasni faclata muqimana darba darbata jalasa jalsata min gayri hulaathina wayakunu masdr mara min gayri thulaathi wuxuu ahaana biziyaadati taai tad in lagu ziyaado calaa masdarihi mustacmal masderkiisa mustacmalka ah masderkiisa qiyaasiga ah taa ku kordhine inalaqa tusaaleahaan acطaa wuu siiyey icطaa'an soo masderka caadiga ma ahayn masder marihiisa maxaa leeyahay icطaa'atan inalaqa wuu tagay inطilaaqan soo ma ahayn ta raaci inطilaaqatan hal mar bixid istakraja wuu la soo baxay istikraajan soo ma ahayn istikraajatan wlakharu fi mili hadihi اlxaala laakiin xaaladan oo kale waxaa badan alwasfu bilwaaxida in waaxida lagu sifeeyo lirafci labsi labsi si meesha looga saaro inطalaqtu inطilaaqatan waaxida aqamtu iqaamatan waaxida meeshan hadalaa ka maqan hadal ka maqan muxuu yahay waxa kayru thulaathiga ah masdarkiisa ama ta ha wato ama ta yuusan wadanina waa inuu ta markas ayla jirto masdarkiisa oo maraha ah waa in ta ayla jirto hadduusan ta wadana ta a raacine haddii uu ta watayna ta'diisaa u dayne sida hadalkiisa ka muuqata asagoo ta aan wadan waxaa ka mid a ah, inalaqa intilaaqan oo inilaaqatan aa leedahay asagoo ta watana maxaa ka mid ah aqamtu iqaamatan markii hore ta sooma wadanin masdar marihiisana saasuu noqona u leeyahay ilaan wuxuu yidhi biziyaadati taa'i calaa masdarihi lmustacmal ziyaadadu marka waxay noqonaya ta'diisii hore in la tuuro ta kale lagu soo kordhiyo laakiin mar kasta iqaamatan uu joogaa wuxuu leeyahay haddii uusan ta wadan ta ku daree laakiin midkii ta'diisi inta la tuuray taa u maro lagu ziyaadiyey waxaa fiican waaxida xagga dambe in laga raaciyo oo la yidhaahdo aqamtu iqaamatan waaxidatan hadalkan macnihiisa ma la fahmay ma garateen laakiin waxaaddu waxay leeyihiin madhabkoodaana ka waadixsan isagaana aswab ah waxay leeyihiin waxa masdaru maraha laga wado hadduusan ta'wadan ta-a ku dare hadduu laakiin ta'watay lidalaalati cala almarati waaxida xagga dambe waa inaad ka raacida waana waajib warkood intaasu ku dhan yahay tusaalahaan kan oo kale aqamtu iqaamatan ayagu waxay leeyihin waa masder caadi ah haya masder haddaan rabana waaxidatan xagga dambe waa inaa ka raacid oo aad tidhaahdo aqamtu iqaamatan waaxidatan ya waaxidatan waa lidalaalati cala almara ilan iqaamatan masdaru mare ku tusin mayse masderkii caadigahay ku tusinaya soo aha daxrajtuhu daxrajatan waa masderkii marai haddii la rabsee la yeelaa daxrajatan waaxidatan waa inaad dhahdo isagu laakiin wuxuu leeyahay daxrajatan a masdaru mare ka dhigahe haye sida fiicanna lidalaalati cala almarati wa in waaxid xagga dambe laga raacayo markaasuu wuxuu yidhi walakharu fi mithli hadihi alxaala alwasfu bilwaaxida lirafci labsi si labsiga meesha looga saaro labsige iqaamatan waxay ixtimaashaa masdar caadiya inay tahay iyo masdaru mare inay tahay xoogaa labsigaa ka jiruu leeyahay labsigaas marka maxaa looga saari karaa inta badan waxaa fiican intaa la raaciyo in in waaxida la raaciyo xagga dambe in intilaaqatan waaxidatan aqamtu iqaamatan waaxidatan laakiin in dalaqtu haddii inuu kusoo daro ma ahayn ilaan ayadu markay hiro ta ma wadanine inuu kusoo daro ma ahayn waxaa kale oo nuxaadu ay leeyihiin masdaru maraha caadiga ah oo markiisii hore ta'da aan wadan lita'kiidi waaxidda oo raacin kartaa tusaale ahaan inalaqa intilaaqan waa masderkii caadiga ahaa masder marihiisa markaan rabaa maxaan samaynaa ta waa inaan raaciyo intilaaqatan masderu marihiisa oo ima xasilin lita'kiid waa kuu furanta waaxidda xagga dambe inaad ka raacido hulaasiga laftigiisa waa lamid darabtuhu darbatan masdaru maro soo ma aha waaxida xagga dambe waa ka raaci kartaa lita'kiid oo aad tidhaahdo darabtuhu darbatan waaxidatan waa dhihi kartaa hadalkaas haddii lasoo khulaasay wuxuu yahay wixii markoodii hore ta aan wadan markay masderka caadiga ay ahaayeen masdaru marihiisa ta a raacineen waana muxatam waa waajib haddii aad rabtana waxaa kuu furan inaad sii ta'kiidido oo waaxida xagga dambe a ka raacido wixii masdarka caadiga ah markii ay ahaayeen ta'watayna lidalaalati cala almarati waaxida xagga dambe waa in laga raaciyo waana waajib masdarulhay ah huwa masdarun yudkaru waa masdar la sheego libayaani dalaalati si uu u caddeeyo calaa xaali lxadad xadadka nooca u dhacay wasifatihi iyo tilmaantiisa cinda xuduudihi markuu dhacaye lhay a waa masdar ku tusiya xadadka qaabka iyo nooca uu dhacay masdaru maruuna muxuu ku tusin jiray xadadka inta mara uu dhacay kanna wuxuu ku tusinaa qaabka uu dhacay tusaale ahaan waqaftu wiqfata almutaaddib waan istaagay oo istaagitaankaygu qaabkee ahaa noocee ahaa dadka muta'adibiinta oo edabtale siday u istaagaan wuxuu ka hadla haddaba waa qaabkii wuquufkiisa wiqfata almuta'adib wuxuu ka hadlaa nawcu wuquufihi wa hay-atu wuquufihi waxaa la mid ah haddii aad tidhaahdo jalastu jilsat alqirada sida daayarada u fadhiistaan qaabka daayarada u fadhiistaan jalastu jilsat alumaraa sida dadka madaxda u fadhiistaan jalastu jilsat almasaakiin sida masaakiintu u fadhiistaan waxaasoo dhan waa masdarulhay-a sida badanna wuxuu ku yimaadaa idaafadaas wiqfata almutaadib jilsat alqirada jilsat alumaraa laakiin waxaa dhici karta xagga dambe in nacti looga dhigo isagana ficla uu ku yimaado tusaalen waxaa leedahay jalastu jilsatan xasana fadhi fiicanaan fadhiistay maa ula jeedaa mise waxaa ula jeestaa waxaa ula jeedaa qaab fadhi fiican waxa fiican ma fadhiga mise waa qaabka fadhiga qaabka fadhiga waa ilan jilsatan uy moogtahay waa qaab fariisi xasan oo fiican waxa waa qurxan yihiin leeyahay waa qaabka fariisiga ee fariisiga laftigiisa ma aha xadiidkii nabigana sala allahu alay slam waa tii uu lahaa fa idaa qataltum fa axsinu lqitlata fa axsinu lqitlata maxaa loola jeeda dilka fiicnaaya miya mase qaabka dilka qaabkaa laga hadlaa waidaa dabaxtum faaxsinu dibxata gowraca qurxiya miya maye qaabka aada wax u qalaydiin qaab qurxan ka dhiga waay nabigu wuxuu ka tilmaamay markaasuu wuxuu yihi walyuxida axadukum shafratahu walyurix dabixatahu ishtiqaaqu masder leeyaha min athulaathi huwa calaa wasni ficla bikasri awali huma tadkuru bacdahu sifatan aw mudaafan ileyh soo ma jeedid kabacdina sifaa sheege ama mudaaf ilayhi jalastu jilsatan xasana waa sifadii jalastu jilsata almutawaadic waa mudaaf ilayhi min غayri الhulaaثi dakara اculamaa ana masdar hayati yakunu min aلhulaaثi waqala maa yubna min gayri الhulaaثi in gayru hulaaثi masdarhay-a uu ka yimaado waa yar tahay faida aradta dalika jiئta bilmasdar haddii laakiin ficil gayru hulaaثi ah masdarhay-ihiis aa rabto waxaa la imaanaya masderka wa bacdahu wasfun yadullu calaa nawcihi kadibna waxaa la imaanaya tilmaan oo noociisa ku tusida axsantu afcala soo ma aha waa ficil rubaaci ah masdarhoyaiisa haddaa rabto maxaa samaynaya ixsaankii la imaw oo masdarkiisa ah axsantu ilayhi ixsaanan la imaw ka bacdina cadiiman ama xasanan ama kaamilan caaqabtuhu ciqaaban mu'liman caaqaba muxuu ku imaan jiray masdarkiisa qiyaasiga ah ya ficaal ama mufaacalatan caaqabtuhu mucaaqabatan ama caaqabtuhu ciqaaban labadaba mu'liman baa kadib gadaal ka raacin oo xanuun badan almasdar lmimi masdarka miimiga wahuwa masdarun fii awalihi miimun zaa'ida cala alasli waa masder awalkiisa ay ku jirto miim zaa'ida oo asalka ka dheeraad ah wadalika fi kayri baab almufaacala waa wixii laakiin mufaacala kasoo hara wadalika fi kayri baabi lmufaacala muxuu ka wadaa faacala masdarkeeda caadiga ah oo miimiga aan ahayn awalkiisa miim dheeraaduu ku bilowdaa mogta masder miimiyana lama dhaho daarabtuhu mudaarabatan waa mid midkadaan sheegayna caaqabtuhu mucaaqabatan waa masderkiisii caadiga ahaa masder miimiya ma aha miim dheeraad ah oo asalkii ka dheeraaduhuna ku bilowdaa kaas marka ha ku darin uu leeyahay masderka miimiga kaas ha isku darin macnahaas ma la fahmay min athulaathi wuxuu ku yimaadaa mafcal maqtal madrab markab majra marma mataab laakiin goor muu mafcal ku yimaadaa markii mudaariciisa yafcalu uu ku yimaado ama yafculu labadaasba mafcal uu ku yimaadaa masdarka miimiga ah mafcal goormuu ku yimaadaa ficilkii mudaariciisu ama yafculu ku yimaado ama yafcalu masdarkiisa miimiga ah mafcal maqtal yaqtulu soomaa mudaariciisa dilitaan madrab yadribu waa sax mafcal masaadirta ku imaanaya ee miimiga ah waa markii mudaaricu uu ku yimaado yafcalu ama uu ku yimaado yafculu ama uu ku yimaado yafcilu yafciluna waa ku jirta ayadana maqtl madrab waa la mid ilan yadribu buu ka yimid markab ilan yarkabu buu ka yimid majra ilan yajri buu ka yimid marma ilan yarmi buu ka yimid mataab ilan wuxuu ka yimid yatuubu oo yafculu ah wax yafculu ah minkaas dambaa uga jira mafcil goor buu ku yimaadaa wayakunu dalika fi ficli mithaal asaa sheegaba ficilka oo muctalu muctalulfaa ah mawcid liannahu min wacda oo ah ballan mawrid oo ah soo aroorid ilan min warad a laga keenay maysir ilan yasar a laga keenay mafcalatan sida masqabatan waa mafcal mafcalkii laftigiisa oo wato xagga dambe laga raaciya masqabatan waa gaajo maqrabatan waa dhawaansho makhmasatan waa gaajo marxamatan waa naxariis mafcilatan waa mafcilkii laftigiisa oo taa la raaciyay macsiyatan maxmiyatan ilaalin maxmiyatan waa ilaalin maa jaa bilfatxi waalkasri mafcil iyo mafcal laba ku yimid maxmidatan maxmadatan madimatan madamatan mactabatan mactibatan labadaba maxmadatan waa ammaan madamatan ama madimatan waa dhaleecayn mactabatan ama mactibatanna waa canaan almasdar almuhimi mima huwa fowqa thulaathi wixii thulaathi ka badan hadda waxaan ka soo baxnay thulaathiga wayaati calaa wasni ismi lmafcuul wuxuu ku yimaadaa isimka mafcuul wasankiisa laakiin inuu qayday ahayd isimka mafcuul hadduu thulaathiyaana yahaana mafcuulu ka yimaadaa hadduu rubaaciyaana calaa wasni almudaaric oo awalkiisa miin madmuumaha la geliyay qabla aakhirkana la fatxiyey isimka mafcuul wasankiisuu ku yimaadaa marka uu leeyahay mafcuul miyuu ku imaanaa maya laakiin wuxuu ula jeedaa isimka mafcuul mimaa zaada cala halaata wixii saddex ka badan isimkooda mafcuul siduu ku imaan jiray ayuu kana ku yimaadaa macnuhu waa saas tusaale ahaan mukram karaamayna hadda laga wadaa isim mafcuul inuu yahana waa dhici kartaa mukram nin la karaameeyey ilaan akramaa laga keenay muntalaq bixitaan mushtakaa cabasho mustakhraj soo bixid almasdar asinaaci masdarka sinaaciga ah almasdaru sinaaci ismun talxaquhu yaa u nisba waa isim yaa u nisbe xagga dambe ka raacdo wa bacdaha yaa u nisbahaas taa ka dambeeda lidalaalati calaa sifati hada lismi isimkan sifadiisa si loo muujiyo masdar sinaaci ah waa tasmiyo xadiida ah sida gadaal uu ka sheegi doono furuusiyatun oo laga wado geesinimo mas-uuliyatun mas-uuliyad madaniyatun reer magaalnimo hamajiyatun nidaam la-aan kala dambayn la-aan jaahiliyatun aqoon la-aan ama gardarro ilan jahligu labadaasba waa ka yimaadaa aljahlu yakunu bimacnaa didd alcilmi marna wuxuu noqdaa gardarada tii ninka shaacirka uu lahaa alaa laa yajhal alaa laa yajhalan axadu calayna fanajhala fawqa jahli ljaahiliina markaas kama wado jahligii oo didulcilmiga kama wado wuxuu ula jeedaa yaana la gardaraysan yaana kusoo xadgudbin qofkii nagu soo xadgudbaa wuxuu yidhi kuwa xadgudba intay xadgudbaan ka koraan xadgudbaynaa xadkan ka tallaabaynaa u leeyahay fanajala fawqa jahli ljaahiliina jaahiliyaduna meesha badan intay ka timid liannahu kaana bacduhum yajhalu calaa bacdin mid kasta mid kaleu iska gardaraysana farazaqna waa tii uu lahaa axlaamunaa tazinu ljibaala rasaanatan watakaalunaa jinan idaa maa najhalu waa dulqaad badanna ayuu leeya dulqaadkeenu buuraha siday u culus yihiin uu kale u culus yahay laakiin haddaan wax iska dhicinayno nal kusoo xadgudbo jinniyaa noo malaydaa uu yihi sida jinniga wax isaga dhicinaa wa haadihi tasmiyatu tasmiyadan lihada nawci min almasaadir oo noocan masaadirta ah magacan loo bixi tasmiyatun xadiid ah wain kaana alfaadu hada almasdar mustacmalatan inkastoo alfaadaan ay ahayd mid la adeegsado mundu lqadiim waagii hore furuusiya waa la isticmaali jiray waana masdar laakiin looma oqoonin almasdaru sinaaci magacaas ma lahayn masaadirtii ugu xisaabsaneed almasdaru sinaaci ayaa u bixiyey dadkan oo dadka cusub majaamicda luqawiga ah inay u bixdaa laga yaabaa ilan majaamic luqawiyaa jirta masaadir almubaalaqa masaadirta mubaalaqada kutusida waradat bacdu lmasaadir masaadirta qeyb kamid a soo aroortay calaa wasnin mucayan bay ku soo aroortay yuraadu bihi dalaalatu cala alkahra ujeedaduna waxay tahay inuu kutusiyo kathro wa min dalika waxaa kamid a tafcaal tardaad waa soo laalaabasho badan waay in badan soo laalaabta tajwaal waa wareeg fara badan talcaab cayaar fara badan tasyaar socor socod fara badan ficila ayadana mubaalaqay ku tusidaa addilila waa ninka wadooyinka si fiican u kala yaqaana waagii hore waxaa jiri jiray dad lacag ku qaata meesha aa rabta inay ku geeyaan waddada ugu dhowna ku marinaa ninka noocaasa hadduu xaadiq yahay oo dalaalada uu si fiican u yaqaano dilliila a ah la leeyahay oo nin si fiican dhulka u kala yaqaana alhijira addabu waalcaada waa qofkan caadadiisa wax uu ka caado yeeshay haadaa hijiraahu ay da wa caadatuhu waa caadadiisa caadaduna hadde waa qofku wax hal mar ka dhaca ma ah waa wax soo laalaabtoo badan alxithitha waa boorinta qofka in badan shaygan in lagu booriyo wax badan alxijira ra'a idin qoran soo ma aha xijira maahane waa zay alxijiza bizay waxaa leeyahay kaanat baynahum rimmiya uma xijiza kaanat baynahum rimmiya waxaa laga wadaa dhagaxay isku tuureen in badanay isdhagaxyeeyeen kadibna dhexdooda waxaa dhacday xijiisa kala celin fara badan in badanaa la kala celiyey waa la kala didiyey waa la kala dhex galay xijiisa macnaheedu wuxuu yahay kala dhexgal fara badan masderkan waa tii laga wariyay cumar radi allahu canhu inuu isticmaalay oo uu yidhi lowla alkhilli la adantu khilaafada iyo umuuraheeda faraha badan iyo shuqulkeeda xaddhaafka ah hadduusan jiri lahayn la adantu muadinaan noqo lahaa ayuu yihi ilan adaanka ajir fara badanaa ku jira marka khilaafada shu-uunteeda ay mashquuliday maahane muadinaan noqon lahaa ayuu leeyahy raxmat ullaahi caleyh radia allahu canhu wallahu aclam halkaas ka joogo